alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabun min ashirki alisticaadatu bigayr illah musanifku raxima allahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay laba deliil aayad iyo xadiid daliilka koobaad waa qowluhu tacaala ilaahay uu yihi waanahu arrinku wuxuu yahay kaana waxay ahayn rijaalun rag raggaasoo min alinsi insiga ka midii yacuuduuna kuwa magan gala birijaalin rag raggaasi oo min aljinni jinka ka mida fazaaduuhum waxay u ziyaadiyeen rahaqan waynu fasiri doonaa cidda rahaqu wuxuu yahay iyo cidda siyaadisay iyo cidda loo siyaadiyey aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegay jinkii islaamay <clears throat> akhbaartooda iyo warkooda wax ka mid a ah. waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay in ahluljaahiliya qaarkood ay magangeli jireen jinka isla markaana ay sheegeen jinkaasi arrintaasi markay islaameen kadib arrintaasi inay ahayd shirkigii ay ka toobad keeneen isticaadadani magangalkan insigu ay jinka magan geli jireen ee jinkuna ay ku dareen shirkigii ay ka toobad keeneen waxay ahayd isticaada mutlaqa wax walba way ka magan geli jireen macnaa waxay awoodaan iyo wax kalaba isticaada markaa daahira wa baatinana way ahayd isticaada muطlaqa inay ahayd waxaa laga wariyay can gayri waaxid min aslaf sida ibnu cabaas iyo mujaahid iyo qataada iyo ibraahim itaymi wagayri waxaa kaloo insigaa jinka magan geli jiraa ictiqaadsanaayeen ana jina yamlikuuna addura waannafca inay waxtarya waxyeelahayaan jinku walihaada waxaa tafaasiirta qaarkood ay sheegeen sida ibnu jariir uu ka sheegay can ibraahim itaymi Eh, inay jinku odhan jireen maa namliku lakum walaa lianfusina daran walaa nafcan taasina waxay tusinaysaa kuwan magan geli jiray inay aaminsanaayeen jinku inay waxtar iyo waxyeelaba hayaan waxaa kaloo isticaadadoodu ay ahayd calaa jihati altadalul waalkhuduuc mid u dhacda oo sifadii cibaadada leh waxaa kaloo ahayd isticaada bigaa'ibin waxay magan geli jireen mid maqan oo inuu meesha joogo iyo in kale xaadir inuu yahay aanay garanayn saasay isticaadadaasi ku noqotay shirki inay ahayd isticaada mutlaqa inay ictiqaadsanaayeen anahum yamlikuuna annafca wadur inay saas oo kale ahayd calى jihati الtacabud wالtadalul wاlkhuduuc mid u dhacda alisticaada bikaayib inay ahayd rijaal min alinsi marka la leeyahay xasri ma aha xukunka ragga laguma koobayo bal huwa shaamil linnisaa dumarkooduna saa waa yeeli jireen raggana sheegistoodu kharaja makraj alghaalib bay dhahan culimadu oo raggaa inta u badan arrinkan samayn jiray markaa qeydka kharaja makraj alghaalib laa yuctabaru mafhuumu saynu hore usoo baranay birijaali min alinsina waxaynu ka baranaynaa birijaali min aljinnina waxaynu ka baranaynaa jinku inuu leeyahay lab iyo dhadig inuu leeyahay oo kuwooda labna markaa rijaal la idhaahdo walihada sheekh bn cuthaymiin wuxu uhi yustafaadu minhu ana liljini rijaala walahum inaathan jinku inay lab iyo dhadig leeyihiin baa laga baranaya warubama yujaamicu الrajulu min aljini alunha min bani aadama waxaanu arrintaa u daliishaday inay fuqahadu ku sheegaan fii kitaabi اlgusl masale ay isku khilaafeen oo ah hal yajibu calى اlmarأati alguslu ida jaamacahaa rajulu min aljin laakiin arrinta ku saabsan insi inuu naag jiniyada markaa la mucaamaloodo iyada sheeka ahaan waa loo sheegaa buri sheekh ibn cuthaymiin laakiin cid culimada ka mida oo sheegtay ma arag fazaaduuhum rahaqan rahaqa culimadu way isku khilaafeen iyo cidda loo siyaadiyey fazaaduuhum waxaa ku jira damiir faacilo wowda ah iyo damiir mafcuula <clears throat> oo haada ah culimada qaar waxay yidhaahdeen macnuhu waa fazaada aljin اlinsa rahaqan faacilku waa jinka mafcuulkuna waa insiga marka jinkii baa insigii rahaq u siyaadiyey markay magan galeen raaqana macnihiisu wuxuu noqonayaa altacab wاlkhawf dhib iyo baqe oo marka insiga ay jinkii magan galeen jinkina wuu ka iil helayo inuu baqogeliyuu bilaabay oo markaa ka nixiyo uu ka argagixiyo qowlka kalena wuxuu leeyahay fazaada اlinsu ljina rahaqan faacilku waa insiga mafcuulkuna waa jinka insigii jinka magan galay ayaa jinkii u siyaadiyey rahaq rahaqana macnihiisu wuxuu noqonaya yakunu macna rahaq huna aلطugyaan wاlإثm oo insigii markay jinkii magan galeen jinkii kibir buu ka qaaday xadgudub iyo dembi buu ka kororsaday ibnu jariirna qowlka labaad buu rajaxay oo macnuu yahay zaada اlinsu aljina طugyaana waإثma insigii baa jinkii u siyaadiyey oo sabab ugu noqday inuu ziyaadsado xadgudub kibir iyo dembi qowlkaas ayuu rajaxay ibnu jariir binaءa calى ana macna الrahq fi اlugati alإثm wاlcisyaan waxaan u ictimaaday tarjiixa alrahq macnihiisu fi lugati اlcarab inuu yahay alإثmu wاlcisyaan dembiga iyo macsiyada walihada wuxu uhi wاrahaqu fi kalaami اlcarab alإثmu wagashayaan اlmaxaarim waa dembiga iyo xaaraan in la sameeyo wa minhu qowl lacsha laa shaya yanfacunii min duni ru'yatiha hal yashtafi waamiqu ma lam yusib rahaqa yaqulu ma lam yaksha muxarama marka wuxuu leeyahay carabi rahaqa waxay u taqaanaa alإثm wاlcisyaan marka macnuhu waxa weeye zaada اlinsu aljina إثma wacisyaana waطغyaana alqurطbina raximah اllahu tacala tafsiirkiisa wuxuu ku yihi wa qaala saciid ibnu jubayr kufra oo insigii waxay u siyaadiyeen jinkii kufri ama cagsiga oo markii si ay sii baqageliyeen jinkii insigii kufriya gaalnimay sabab ugu noqdeen markaasuu yihi walaa khafaa ana اlisticaadaةa biاljini duna اlisticaadaةi biاllahi kufru wa shirku ku darso aqwaashii culimada oo alqurطbi almaliki walaa khafaa ana اlisticaadaةa biاljin qarsooni kuma jirto in magangalka jinka la magan galo duna اlisticaadaةi biاllah oon ilaahay la magan gelin kufru wa shirku inay tahy waxaa isaguna lamida sheekha la dhahdo abu xafs siraaj اdiin cumar ibn cali ibn caadil alxambali adimshqi annucmaani toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan taariikhda hijrigu markay ahayd ayuu geeriyooday maxamed ibn cabdilwahaab quruun buu ka horreeyey quruun kitaabkiisa la idhaahdo allubaab fi culuumi اlkitaab wuxuu ku yihi waqaala saciid ibnu jubayr kufran ay zaada aljin alinsa kufran magangalkay magan gelayeen insigu jinka ayay ku kufriyeen walaa yakfى ana اlisticaadaةa biاljini duna اlisticaadaةi biاllahi shirku wa kufru buri ayaddan halkay naga tusinaysaa alisticaada bigayr اllahi inay shirki tahay oo masalada uu sheekhu u daliishanayay waxay naga tusinaysaa ana muؤmin اljin أخbaruu anahum tarakuu الshirk aladi kanuu yafcaluunahu qabla اliimaan jinkii islaamay waxay sheegeen inay ka tegeen shirkigii ay samayn jireen islaamnimada ka hor faqaaluu ina samicnaa qur'aana cajaba yahdi ilى الrushdi faaamanaa bihi walan nushrika birabbina axada shirkigii inay ka tageen soomay sheegin bacd اislam inay shirkigi ka tageen uma dakaruu ana min afraadi الshirki alisticaadaةu bigayr اllah kadibna jinkaa muuminiintii waxay sheegeen shirkiga ay ka tageen inuu ka mid ahaa magangalka ilaahay cid aan ahayn la magan galo faqaaluu anahu kana rijaalu min اlinsi yacuuduuna birijaali min اljini fazaaduuhum rahaqa waqad aqarahum اllahu calى dalik warka ay sheegeen oo inay shirkigii ka tageen shirkigay samayn jireenna ay ka mid ahayd alisticaadaةu bigayr اllah ilaahay kuma inkirin bal waa u iqraariyey fadala dalika calى ana اlisticaadaةa bgayr اllahi shirku ilaahay cid aan ahayn in la magan galaa isticaadata cibaadatin inay shirki ayay taasi tusisay waxaa kaloo aayadda ku sugan dam lmustaciidiina bigayr illah dhaleecayn la dhaleeceeye kuwa magan gala cidaan ilaahay ahayn wa hada daliilu calaa taxriimi اlisticaadati bigayr illah mar haddii la dhaleeceeyey cidda ilahay cidaan ahayn magan gashay magangalka cidaan ilaahay ahayn la magan galaa inuu xaaraan yahay bay daliil u tahay wakulu maa duma faaciluhu fahuwa muxaramun wax kastoo cidda samayse la dhaleeceeyey waa xaaraan waxaa kaloo aayadda ku jirta ana alisticaadaةa bgayr اllah taziidu rahaqan magangalka ilahay cid aan ahayn la magan galaa inuu sababo rahaq rahaqah lagu fasiro طugyaan iyo macsiyo ama khawf iyo ضacfi ha lagu fasiro kii lagu fasiraba maa zaada اlinsaana rahaqan fahuwa muxaramun wax kastoo insaanka rahaq u ziyaadiya isaguna waa xaaraan fadala dalika calى ana اlisticaadaةa bgayr اllahi muxarama sheekh bn cuthaymiin wuxuu yihi wahadi aaya tadul calى ana اlisticaadaةa biاljini xaraam liannaha laa tufiidu اlmustaciid qofkii magan galay jin waxba kama faa'idayo yaعnaa faa'ida taama ka heli maayo bal تزيidه رhقا فcuuqiba بنaqيdi qasdه الdليل الثاني عن khولة بنت حakيم رضي الله عنها qاaلت waxay tihi samictu waxaan maqlay rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم yquل isagoo leh mn mn qof man qofka naزla dega manزila meel la dego oo faqaala yidhaahda markuu meeshaa dego dabadeedba acuudu waxaan magan gelayaa bkalimaat الlahi kelimaadka ilaahay ataamaati ee dhamayska tiran min shari maa shay sharkii baan ka magan gelayaa khalaqa ilaahay subxaana watacaala uu abuuray oo shar leh lam yadurahu ma dhibo qofkaa shay un shayna xataa yarxala ilaa uu ka guurayo min manzilihi daalika manzil meeshaa uu degay ee ah. rawaahu muslimun man nazla manzila manzila waa nakiro shardina wuu ka horeeyaa manta ayaa shardiyaa markaa cumuum bay faa'ideynaysa cumuum lmanzil meeshuu degey meeshii doonaysa ha noqoto manzilu safar isagoo safara meeluu degey manzilu xadar guri cusubo uu degey manzil muaqata meeluu dege uu ka guurayo kasii soconayo manzil daa'ima intaba xadiidku u shamlisanaya faqaala fa'dan qaala ku jirtaa waa fau tacqiib ay qaala dalika dikra caqiba nuzuulihi fi lmanzil maaha inuu iska degayo muddo markuu joogo kadib dikrigan uu odhanayo ee degista dabadeedba dikrigan yidhaahda macnu waa sidaas oo degistiisa ku cirbiya oo fangeliya dikrigan inuu akhristo acuudu bikalimaat illah macnaheedu waa altajiu bilah cidda la magan gelaya waa ilahay ilaahay baan magan gelaya almutakalim bilkalimaati alkaamilaat allaha ku hadlay kelmadaha dhamayska tiran kalimaat اllahi alkalimaatu waa jamcu kelima waana min jumuuci اlqila jamca noocaasa lakin laysat اlqilaة wاlxasru muraada huna halkan looma jeedo kelmadaha ilaahay inay yar yihiin iyo inay kooban yihin toona almuraad ana اlisticaada takunu bitilka اlkalimaat faqad yaعni kelimaadkan oo qura qofka waxa weeyaan magan gala ayaa helaya fadiiladaas alkalimaat fi lxadiid kalimaat ullahi waxay uqeybsamaan kalimaat kowniya iyo kalimaat sharciya bay uqeybsamaan alkalimaat اlkowniya waa maxay waa kalaam اllah aladi yudabiru bihi اlkown kalaam اllah aladi yudabiru bihi اlkown waa hadalka ilaahay ilaahay caalamkan uu ku maamulo kaasaa la haha kalaam kowni ah ilahay u haahdo kun shay fayakuun ilahay u haahdo roob hadda o manaa qofka nafta laga soo qabto meesha dagaal ha ka dhaco nabadi ha ka dhacdo barwaaqa ha ka dhacdo abaari ha ka dhacdo hadalkaa ilaahay oo caalamka ku maamulayo ui yudabiru اlamra min الsama ilى اlard kaasaa la haha kalaam kowniya inamaa amruhu ida araada shaya an yaquula lahu kun fayakuun waa qowlkaa ilaahay kownka uu ku maamulayo ayaa kalaam kowniya la hahda alkalaam sharci waa kalaam اllah yashracu bihi licibaadih hadalka ilaahay uu ku hadlo isagoo addoomihiisa waxu sharciyeynaya ku waajibinaya sunaynaya ka xaaraantimeynaya haakada calaa rusuli rusushiisana ilahay uu kusoo dejiyey waa waxyiga ilahay rususha uu kusoo dejiya kalaam sharciga la hahda kalaam aladii yashracu bihi licibaadih wa calaa rusulih haddaba kalimaat llahi ku jira kalimaat llahi alkowniya ma kalimaat ullahi sharciyaba mise labadaba waa loo jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kalimaat ullahi taamaat tashmalu kalimaatihi اlkowniya wاsharciya sheekh bn cuthaymiin baa saali fi sharxi riyaad saalixiin kalimaadkan ilahay dhamayska tiran kalaamka ilaahay ee kowniga iyo kalaamka ilahay sharciga labadaba waa looga jeeda faama alkowniyatu fahiy alati dakaraha allahu fi qowli inama amru ida araada shaya an yaquula lahu kun fayakuun marka hadalkaa kowniga caalamka ilahay u ku maamulayo ayaa ilaahay uu kugu ilaalinaya wey oo dhibka uu kaaga difaacaya wuxuu yihi kadalika akalimaat sharciya wahiy alwaxyu fiiha wiqaayat min kuli suءi wa shari wiqaayat min ashari qabla nuzuulihi ama qabla nuzuulihi faqad habta can الnabiyi ana man qaraأa aayaة اlkursi fi leylati lam yazl caleyh min allahi xaafid walaa yaqrabhu shayطaan xatى yusbixa وama bacda nuzuuli اlأhar faqad habta canhu salى اllah alيه wasalam ana alfaatixata ida quri'a biha calى اlmariid fainahu yabrأ biha xatى ina الصaxaabiya lama qaraأa alfaatixata calى sayidi اlqowm aladi ludiga qaama kaanama nushita min ciqaal waxaa la odhan karaa marka waa ixtimaal kabiira in kalimaadka ilaahay kowniga iyo kuwa sharciga labadaba loo jeedo waxaa kaloo odhan karaa halkan alkalimaat اlkowniya un baa loo jeeda waxaana ixtimaalkaa xoojinaya in axaadiida qaarkeed ay ku timi alkalimaat taamaat bikalimaat اllahi taamaat alati laa yujaawizuhuna baru walaa faajir kalimaadka ilaahay ee mid khayr liyo mid shar lihi toona aanay dhaafi karin ee aanay khilaafi karin waa kuwe waa alkalimaat اlkowniya ama alkalimaat الsharciya fayujaawizuha alfaajir ka faajirka wuu khilaafa iyada ataamaat ee alkaamilaat alati laa naqsa fiiha kalimaadka dhamayska tirana wax nuqsaana aan lahayn ashaafiyaatna waa lagu fasiray alkaamilaat ashaafiyaat iyo almubaarakaat wkulu hadihi اlmacaani صaxiixa saddexdaa macnaba waa sax faina macna اlkamaal shaamilu laha saddexduba waa kamaal kaamilaat iyado waaba asalkii shaafiyaatna waa kaamilaat mubaarakaatna waa kaamilaat ilaahay baana subxaana watacaala kalimaadkiisa sharciga ah ku sifeeyey kamaal watam tamaam watamat kalimatu rabbika sidqa wacadlan dhinac kastoo laga eego waa taam min shari maa khalaq mintu waa bayaaniya oo min shari maa khalaq sharka ka uu abuuray sharka ka uu abuuray wax kamida maaha macno marka waa acuudu bikalimaat اllahi taamaati min kuli shari min kuli shari min makhluuqi da shari aw di shari waxaan ilaahay ka magan gelayaa shar kasta oo kasoo fula makhluuq shar leh asharu waa maxay ma huwa sharu asharu waa alalamu wa asbaabu wixii qofka xanuujiya xisan u xanuujiya jidhkiisa xanuujiya ama macnan u xanuujiya qalbigiisa xanuujiya shar waa la dhahdaa asbaabta keenta alamkana shar waa la dhahdaa asharu waa alalamu wa asbaabuhu kulu alami wa kulu maa yuؤaddi ilayh yusama shara wax kasta oo markaa alam ah iyo xanuun iyo wax kasta oo alamka sabab u ah shar ayaa la ihahdaa sharkuna fi hada اxadiiث waa muطlq oo wuxuu shamlisanayaa alqaliil wاlkahiir sharka badan iyo sharka yar shar اlaadamiy washar shara gayrihi shar iyo dhib bani aadam ka yimaada iyo mid makhluuqaad kale ka yimaada sida xayawaanaadka iyo jamaadaadka sharku inuu sidaa yahay ibn اlqayim baa ku qeexay kitaabkiisa cadiimka la ha badaacu اlfawaaid asharu yuqaalu calى shayayn calى اlأlm wa calى ma yufdi ilayh alam iyo wixii alam sababa ayaa shar la idhahdaa buuri maa khalaqa maadu huna waa mawsuula ay aladii khalaqahu اllah sharka ka ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray marka maadu mar hadday mawsuulo tahay dee isamka mawsuul waa min siyaq اlcumuum laakiin cumuumka ayaa laba nooc ah cumuum mulaqa iyo cumuum wasfi ah cumuumkuna halkan waa cumuum wasfiya weyi oo alcumuum huna wasfiyun walaysa iطlaaqiyan macnuhu maaha min min shari kuli ma khalaqahu اllah wax kastoo ilaahay uu abuuray sharkiisaan ilaahay ka magan gelaya oo caam kuma aha makhluuqaadka ilaahay oo dhan laakiin wuxuu caam ku yahay kuwa wasfi gaara leh oo ah kuwa sharka leh waxa ilaahay subxana wa tacaala uu abuuray oo dhami shar ma wada lahaa waxa ilahay u abuuray waxay u qeybsamaan ma fiihi khayru maxdun wax khayr mooyaane sharba aan lahayn kaاljanna wاlmalaa'ika iyo ma fiihi khayru mashuub bisharin wax khayr leh sharna uu ku barxan yihi kalmaطr wالriyaax oo roobku khayr buu leeyihin dabeylu khayr bay leeyihin daruurtay kaxeeyaan midhahay bisleeyaan xanuunay qaadaan dee dhibna waa leeyihin waxbay burburiyaan roobka saas oo kale qaraq bay keenaan iyo duufaan marka akfiyaha khayru mashhuubun bishar nooca saddexaadna maa fiihi sharu mashhuubun bikhayr waa wax shar leh laakiin sharkiisu aanu khayr ka madhnayn ka wujuudi ibliis oo kale daatadiisa haddii la eego waa shar maxdiya laakiin wujuudkiisa marka la eego waa shar jiritaankiisu khayr uu ku barxan yahay wa fii wujuudihi anwaacu min alxikam alilaahiy ibliis inuu joogo xikam badan baa ku jira oo inaad ibliis wasaawistiisa khilaafto dee waa khayr ka dhashay wujuudkiisa inaad naftaada la jihaado od kula jihaado bimukhaalafati ibliis waa khayr wujuudkiisa ka dhashay weeyaan walaa yuujadu fi makhluuqaati maa fiihi sharu maxd min kuli wajhin ma jiro makhluuq dhinac walba shar ka ah meelnaba khayr aanu kaga jirin marka makhluuqaadku waa saddex maa fiihi khayru maxdun iyo maa fiihi khayru mashhuubu bishari iyo maa fiihi sharu mashhuubu bikhayr walaysa fi makhluuqaati ma huwa sharu maxdun makhluuqaadi kuma jiro wax shar barax tiran yanaa alam iyo alm asbaabtii mooyaane wax kaleba aan lahaynba wax kaleba aan laga faa'idahayn ma jiro shekh islam ibnu taymiya wuxuu yihi kama fi majmuc fataawa juska afariy tobnaad sax laba boqol toddobiyo todobaatan laysa fima khalaqahu llahu subxaanahu sharu maxdun aslan wixii ilaahay uu abuuray shar barax tirani kuma jiro bal huwa sharu bilidaafa marka dhinac laga eegu shar noqonaya lakin dhinac kale marka laga eego muxuu noqonayaa khayr buu noqonaya waqad calima muslimuuna an allaha lam yakhluq shaya ma ilaa lxikmati fatilka اxikmaةu wajhu xusnihi wa khayrihi wey walaa yakunu fi اmakhluuqaati sharu maxdu laa khayra fiih walaa faaidata fiih biwajhi min اlwujuh makhluuq ilaahay u abuuray oo faaida dhinac kastoo laga eega aanay ku jirin ma jiro bihada yadharu macnaa qowlihi washaru laysa ilayk macnaha qowlka nebigu yihi asharu laysa ilayk taasuu ku muuqanaya xadiidka muslim weriye asharu laysa ilayk yani asharu lmaxd maaha shar maad qadarin laakiin shar maxdiyo afcaashaada ka mid maaha weyaan macno shar barax tiran ayi faa'iidaba aanay waxa weyaan aanay ku jirin marka macnaha xadiidku waxa weeye min shari ma khalaq ey e, min shari e, di shari min khalqi اllah ka sharka u saaxiibka ah ee khalqiga ilaahay kamida ah sharkiisaan ilaahay ka magan gelaya e macnihiisu maaha makhluuqaadka ilaahay oo dhami inay shar leeyihiin macnihiisu maaha lam yadurahu shayun waa caam wax dhibayaa ma jiro waayo shayuntu waa nakiro fii siyaaqi annafy oo lamtaa naafiyadaaba ka horeysa walaysa fi lxadiidi nafyu lisaaba xadiidka lama odhan waxba kuma dhacayaan qofka meel markuu dego dikriga akhrista waxba kuma dhacayaan lama odhan oo muu odhan nebigu lam yusibhu shayun وإنما فيه نفي الضرر xataa haddee wax ku dhacaan waxaas inaanu dhib ahayn بو xadiidku sheegaya waa dhici kartaa qofkii dikriga akhristay inuu wax ku dhaco laakiin waxaa ku dhacay dhibi maayo hadduu tacaawiidda waxa weeyaan u akhristo nebigu ma odhan lam yusibhu shay ee muxuu yidhi lam yadurahu shay un buu waxaa la mida ah xadiidkan xadiidka abi muslim wariyey nin baa rasuulka u yimi markaasa wuxu uhi maa laqiitu min caqrabin ladaqatni ilbaarix haddaad ogaan layd rasuulka ilaahayow dibqalooc xalay qaniinay waxaan dhib kala kulmay qaala amaa low qulta xiina amsayta haddaad odhan lahayd markii aad galabsatay galabtii aad gashay acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq lam taduraka kumay dhibteen muu odhan nebigu kumay qaniinteen wuxu uhi iyadoo ku qaniintay ayaanay haddana aanay ku dhibteen waay laabudda min التنbih عalى أmri muhim huna arinkaas waxa weeye adkaaro badan baa la sheegay iyo acmaal badan oo qofka sameeye la yihi waxaasuu helaya waxaasuu ka badbaadayaa sida xadiidkan oo kale qofka yihi acuudu bikalimaat الlahi taamaati min shari ma khalq lam yadurahu shay soo nebigu alيه الslat slam u odhan haddana waxaa dhacda in qofki isagoo adkaartan akhristay ay dhibaata ay ku dhacdo marka warka uu rasuulku sheegay baan run ahayn miya abadan nebigu calayh الsalaatu salaam waa asaadiq اlmasduuq lakin hada اlamru yarjic ilى qaacidaة اlasbaab qaacidaة اlasbaab oo hore aynu uga hadalay ayaa arrintan u noqonaysa waana qaacide muhimo meelo badan gelaysa qaacidaة اlasbaab maxay ahayd haddii la idhaahdo qofka waxaa akhriya ajarkaasuu helayaa qofka waxaa yidhaahdaa wanaagaasu la kulmayaa qofka waxaa akhriyaa dhibkaasuu ka badbaadayaa macnaheedu waxa weeyaanuun dikriga iyo ficilkaasi sabab buu u yahay waxaa la sheegay sababta lafteeduna waxay leedahay shuruud iyo iyo mawaanic marka dikrigani wuxuu shaqadaa qabanayaa qofka akhristay marka laga helo shuruuddii uu dikrigani shaqadaa ku qaban lahaa dikrigani inuu shaqadaa qaban waayo wixii sabab u ahaa ee u diidaya inuu shaqadaa qabtana marka laga waayo qofka mawaanicduu ka madhnaado wainamaa yaxsulu hada اlfadl wa hadihi اlfaa'ida liman tawafarat fiihi shuruuط الsababi waاntafat canhu mawaanichu waxaa faa'iidadan la sheegay helaya qofka sababtan shuruuddeedii laga helo isla markaana mawaanicdeedii iyo wixii aqbalkeeda diidayana laga waayo waxaanaynu ognahay hada noocu min anwaaci ducaa waa nooc anwaacda ducada ka mid a ducada aqbalkeeduna shuruud buu leeyahay soo ma ilaa aqbali waayaana mawaanic bay leedahay marka adoo ducadan akhristay haddii shuruuddii ducada lagaaga aqbali lahaa lagaa waayo sida inaanay rajaba qalbigaaga ku jirin tusaala oo rajaa shardi oo ah iyo aliqaan bilijaaba waxaa kamida ah inuu qalbigu soo jeedo qalbigii oo markaa kaafila haddaad ducadan akhrisato dee ahar keliya faa'iidadan yeelan mayso mawaanicdii waa in lagaa waayo se inaad xaaraan ka maran tahay mid la cuniyo mid la gashadiyo wixii lamidka ahaa marka haddii aad adkaarahan akhrisato oo haddana wixii loo sheegay ee faa'iidiye fadli ahaa aada weydo maaha inaanu nebigu run sheegahayn ama dikrigani aanu faa'iidadaa lahayn ee dikrigani inuu faa'iidaa yeeshaa shuruud bay leedahay mawaanicna way leedahay shuruuddii baa adiga kaa kala dhiman ama kaa maqan ama mawaanicdii ayaa adiga kugu qumtay adigu markaa waa inaad dib isugu noqoto qaala fiihi masaa'il alأulى xadiidka wجه dilaalة الxadiiث calى maqsuud الbaab oo alisticaadaةu bغayr الlah inay shirki tahay waxa weeyaan wجه dilaalة ana fiihi taqarub الnabiyi ilى اllahi bاlisticaadaةi bih waa xadiida ku jirta rasuulku alayه الsalaaةu wasalaam inuu ilaahay ugu dhowaaday magangaluu ilahay magan galay ummaddiisana uu amray an yataqarabuu ilى اllahi bاlisticaadaةi biاllah inay ilaahay ugu dhowaadaan magangal ay ilaahay magan gelayaan wamaa taqaraba bihi الnabiyu ilى اllah fahuwa cibaada waxa uu rasuulku ilaahay ugu dhowaaday ee uu ku caabuday ummaddiisana uu amray inay ilaahay ku caabudaan oo alisticaada dee waa cibaado waida taqarara ana alisticaadaةa biاllahi cibaada fajacaluuha ligayri shirku mar hadday sugnaato magangalka ilaahay la magan galaa inuu yahay cibaado ilaahay la caabuday dee ilaahay cid aan ahayn in loo sameeya waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa qaala fiihi masaa'il almasalaة اlأulى tafsiru aayat اljin aayadda suuraة اljini ku jirta fasiristeeda anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa ashaahidu min alaaya waynu sheegno waxaynu nihi jinkaa islaamay waxay sheegeen inay shirkigii iska daayeen <clears throat> shirkiga ay iska daayeenna inuu ka mid ahaa alisticaadaةu bigayr الlah almasalaة الthaaniya kownuhu min ashirk ahaanshaha arrinkani uu yahay shirkiga mid ka mid a ay kownu isticaadati bigayr illahi shirka magangalka ilahay cidaan cid la magan inay shirki tahay baynu baaba ka baranayna xaaladaha alisticaadatu bigayr illahi ay shirki tahayna waynaga caddaynay iyo xaaladahaana shirki noqonayn athaalithatu alistidlaalu daliishiga calaa dalika in magangalka ilahay cid ahayn la magan uu shirki yahay loo daliishado bilxadiid calaa dalika ee calaa kowni alisticaadati bigayr illahi shirka bilxadiidi loo daliishado xadiidkan man nazla manzila faqaal acuudu bikalimaati اllahi taamaati min shari ma khalq lam yadurahu shay لأnna اlculamaa maxaa yeelay culimadu yastadiluuna bi waxay xadiidkan u daliishadaan calىa ana kalimaati اllahi in kelmadaha ilaahay gayra makhluuqati makhluuq aanay ahayn qaaluu waxay yidhahan iyagoo taa sababeyn liأna اlisticaadaةa bilmakhluuqi shirku waayo makhluuq in la magan galaa waa shirki marka xadiidkan culimadu masaa'il bay u deliishadeen masaailka waxaa kow ka ah ana kalaam اllahi hayra makhluuq ana kalaam اllahi hayru makhluuq hadalka ilahi inaanu makhluuq ahayn waayo hadduu makhluuq yahay in la magan galaa may banaanaateen waa masalada labaadee dee makhluuq in la magan gala ayaan banaaneyn marka hadalka ilahi hadduu makhluuq yahay lama magan galeen ee in la magan galay oo nebigu uhi magan gala waxay daliil u tahay inaanu inaanu makhluuq ahayn bay daliil u tahay Eh, waayo makhluuqa lama magan galo marka hadalka ilaahay inaanu makhluuq ahayn waa masalada koowaad masalada labaadna waa maxay makhluuq inaan la magan gelin waa masalada labaad waayo alimaamu axmed raximah اllahu tacaala iyo kayruhu ka nucaym ibnu xamaad iyo bukhaari iyo ibnu khuseyme iyo darimi xadiidka waxay u deliishadeen calى ana alqur'aana gayru makhluuq qur-aanku inaanu makhluuq ahayn لأن الرasuuل أrshada ilى الاstiعاadaةi bkalimaat الlah rasuulku wuxuu ummadda u sheegay inay kelimaadka ilahay magan galaan arrintaasi faa'iida ay leedahayna wuu tilmaamay walow kaana makhluuqa bay yidhaahdeen lam yurshid ilى dalik haddii kelimaadka ilahay ay makhluuq yihiin rasuulku makhluuq magan gala ma yidhaahdeen walam yaأmur bihi لأna الاstiعaadaةa bالmakhluuqi shirku oo hadday tahay isticaadadii cibaadada ahayd ama daahirka iyo baطinka labadaba laga magan gelayay marka xadiidkan horena waynu soo akrinay aqwaasha culimada u deliishaday hadalka ilahay inaanu makhluuq ahayn una deliishaday masalada labaad oo ah inaan makhluuq la magan geli karin albukhaari raximah اllahu tacaala kitaabkiisa khalqu afcaali اlcibaad wuxuu ku yihi baabu ma kana الnabiyu yastaciidu bikalimaati اllah la bikalaami gayrih baabka ka hadlaya nebigu inuu hadalka ilaahay magan geli jiray hadal cid kalena aanu magan geli jirin marka wuxuu ku radinaya qolooyinka yihi qur-aanku waa makhluuq wa qaala nucaym ibnu xamaad laa yustacaadu bilmakhluuqi makhluuq lama magan galo walaa bikalaami اlcibaadi waاljini waاlins hadalka addoomaha iyo jinka iyo insigan lama magan galo iyo wاlmalaaئika fi hada daliilu calى ana kalaam اllahi gayru makhluuq ana siwaahu makhluuq mar haddii hadalka ilahay la magan galayo hadal kale aan la magan galayn taasi waxay daliil u tahay hadalka ilahay inaanu makhluuq ahayn hadal kalena inuu makhluuq yahay abulxasan ilashcari kitaabkiisa alibaana safxada boqol iyo afar wuxuu ku yihi amarana allahu tacaala an nastaciida bih ilah wuxuna amray in isaga magan galno oo qul acuudu birabi اlfalq qul acuudu birabi الnaas wa huwa gayru makhluuqin ilahay makhluuq maaha وأmara an نstaciida bkalimaat الlahi taamaat waxaa kaluna amray inaan kalimaadkiisa dhamayska tira magan galo وإida lam nu'mar an نstaciida bmakhluuqi min almakhluuqaat haddaana la amrin inaanu magan galo makhluuq makhluuqaadka kamida waumirna oo nala amray an nastaciida bikalaam ilah hadalka ilah in magan galno faqad wajaba ana kalaam اllahi غayru makhluuq makhluuq inaan magan galo layna ma amrin hadalkii ilahay inaan magan galno waa nlayna amray taasi maxay daliil u tahay hadalka ilahay inaanu makhluuq ahayn bay daliil u tahay buuri waayo alraabicatu fadiilatu hada ducaa ducadan faa'iidadeeda faaidatu hada ducaa maca ikhtisaari iyadoo koobnidiisa lala qabo faa'iidadeeda waa lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalika hadduu meel kala dego haddana waa inuu mar labaad akhristo alkhaamisatu ana kowna shay ahaanshaha shaygu uu yahay yaxsulu bihi mid ay ku xaasilaysa manfacatu dunyawiya manfaco adduunyo oo min kafi sharina qofkii shar in laga celiyo aw jalbi nafcin ama waxtar iyo faa'iide ah laa yadulu tusin maayo calaa annahu leysa min ashirk inaanu shirkiga ka mid ahayn oo iminka kuwii insiga ahaa jinkay magangeli jireen isticaada mulaqa manfaco adduunye ayay ku heli jireen oo markay magan galaan ka jinka waadigaa ka taliya jinka ugu taliya ayuu ka celin jiray soo manfaacad dunyawiya maaha taas haddana arrintaasi isticaadadaa kamay saarin shirkiga walan nushrika birabbina axadaa bay yidhaahdeen shirkigay ka tegayeenna maxay ku dareen isticaadada magangalkaa la magan jiray ayay ku dareen markaa qowlka ama ficilka ama ictiqaadku walow nafcu dunyawiyaba qofka ha u lahaadee shirki buu noqon karaa oo shayga sideedaba inuu bannaan yahay iyo inaanu bannaanayn bimujaradi nafci laguma garto inuu nafci leeyahay oo qura ee shayga inuu shirki yahay iyo inuu xaaraan yahay iyo oo aanay shareecadu ogolayn dee waxaa lagu gartaa biladila uma odhan kartid wax kastoo aniga waxtar ii lihi waa xalaal ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay waxyaabo waxtar leh oo haddana xaaraanah yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihima iثmu kabiir wamanaaficu linnaas wa imuhuma akbaru min nafcihima shayga la xaaraantimeeyey waa laba midkood inuu yahay darar maxdiya dhib soocan oo waxtar aan lahayn iyo inuu yahay darar haaliba oo waxtar uu leeyahay laakiin dhibkiisa iyo xumaantiisa ayaa waxyeeladiisa ka badan marka waa dhici kartaa qofku inuu shirki sameeyo shirkiga wax uu ku helo inaad jin barido ama aad wuxu gowracdo ama aada magan gasho dabeetana ay wax kuu taraan laakiin inaad wax ku hesho shirkinimadii ka saari mayso hadalkani waa hadal aada u muhiima waayo in badanoo kamida dadka shirkiga sameeya shirkigaas inuu banaayi waxay u daliishadaan inay wax ku heleen waa nagii sheekh hebel barinay iyadoo doontu nala qarqoomi gaadhay ee uuna badbaadiyey waa nagii sheekh hebel barinay ee bahal uu xoolaa nooga celiyey xoolaa naga lumay meel bahaluhu ku badan yihin bay ku lumeen abaadir baanu barin waxaan kuhi abaadirow baadida noo soo xaree bahalihii waxba may yeeline abaadir baa ka celiyey marka nafci iyo waxtar weliba mawhuuma xaqiiqi aan ahayn oo mawhuuma wahmi ku dhisan iyo khiyaal ayay u daliishadaan qowlkood iyo ficilkoodu inaanu shirki ahayn almuhim shayga mar haddii xaaraannimadiisu ay ku sugnaato binusuusi waladila inuu nafci leeyahay wax kasoo qaad ma leh bal in la xaaraantimeeyey waxay daliil u tahay in dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa walow nafciyo waxtarba ha lahaadee waxaa dhici karta qofku inuu boqor ama nin madaxa ammaano oo beenu ku ammaano ama ghuluwi ammaantiisa uu ku sameeyo sifaad aanu lahayn uu u sheego ilaa ay kufri la gaadho sida inuu ku sifeeyo inuu qeybka og yahay ama in wax walba awood u leeyahay ama wax lamidiba inaanu jirin sida kii yihi wakayfa shiئta famaa khalqu yudaaniika fakun kamaa shiئta ya man laa nadiira lahu oo hadalkaa dembiga ah uu lacag kaga helo markuu saa ammaano uu lacag siiyo dolar ama dahab uu siiyo miyaa la odhanayaa madxigaas iطraag iyo guluwiga uu ku jiraa wuu banaan yahay bidaliil inuu xoolo ku helay miyaa la odhanaya maya <clears throat> markaa shayga xaaraannimadiisa iyo inuu shirki yahay iyo nusuustii adilada loola noqda ee waxaa lagu miisaamayaa maaha hal fiihi nafcun am la nafciyo waxtar ma leeyahay mise ma laha wallahu subxana wa tacala aclam w sala allahu calaa nabiyina mxamed